ilaa uu yidhi subxaana alam tara miyaabaan arag nabiga subano ila ladiina kuwa yascumuuna ku andacoona annahum ayagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa diinkii unsila la soo dejiyey ilayka xaggaaga loo soo dejiyey nabiga suubano iyo wamaa diinkii unsila la soo dejiyey min qablika adiga hortaa la soo dejiyey yuriiduuna xaalo ay doonayaan ayay sheeganayaan iimaan an yataxaakamuu inay u xugun tagaanay doonayaan ilى daaquuti daaquut alam tara ru'yadan waa ru'ya qalbiya sida ibnu jariirba uu yidhi alam tara miyaadan arag biqalbika qalbigaaga soo kama aadan arag ah, sow qalbigaaga kama arag oo aadan ma ogaanina loola jeedaa sow arrinkaas ma aadan ogaanin oo cilmi uma aadan yeelan aa loola jeeda alam tara sow ma aadan arag ila aladiina dadka yascumuuna ku andacoonaya zacmiga waxaa la yidhahdaa madiyat lkadib hadalka aan sal iyo reeb lahayna sida haalibka laga cabiraa hadalka beenta ah oo aan sal iyo reeb lahayna laga cabiraa haddana hadalka beenta ah oo meeshaan lagu sheegaa wuxuu yahay qofku inuu yidhaahdo allaah diinkuu soo dejiyaan rumaysana oo nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calay wasalam diimihii ka horreeyo rusushii ka horreeyey lagu soo dejiyey waa rumaysana inuu saas yidhaahdo haddana uu u qudun tago oo uu qudun u aado ilaahay diinkii uu soo dejiyey wax khilaafsan taasa waxay tahay been waa middaas midda zaxmiga lagu sheega marka alam tara miyaadan arag ila ladiina dadka yascumuuna ku antaxoonayaan annahum ayagu aamanu inay rumeeyeen bimaa diinkii unsila la soo dejiyey ilayka xaggaaga nabiga suubano loo soo dejiyey iyo wamaa diinkii unsila la soo dejiyey min qablika adiga horta la soo dejiyey yuriiduuna xaalay doonayaan ayay iimaan sheeganayaan an yataxaakamuu inay uxugun tagaan ila daaquud daaquud inay uxugun tagaan ay doonayaan waqad umiruu an yakfuruu bih waxaana la amray daaquudka inay ku kufriyaan daaquudka inay ku kufriyaan aana la amray wa yuriidu shayaanu an yudilahum dalaalan baciida shaydaankuna wuxuu rabaa inuu lumiyo lumin weliba aada u fog oo uu gaarsiiyo inay ka tagaan diinkii alla soo dejiyey kadibna ay ka xugun dhigtaan xeerar iyo qawaaniin banu aadan dejiyey xeeru dhaqano tolka iyo nabadoonadu dejiye ama qawaaniin iyo tasaatiir ay dejiyeen baarlamaanadu ay rabaan inay xugun ka dhigtaan waxayna ku andacoonayaan in ay rumaysan yihiin diinka la soo dejiye been badana been badana taasa ilahay halkan noogu sheegay xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi sidaa shaarixuba ka soo naqliyey walaayatu daama aayaddu waxay ceebaynayeen liman cadala can ilkitaabi wasunna qof alla qofkii ka leexday kitaabka alle iyo sunnada nabiga wa taxaakama ilaa maa siwaahuma kadibna u xugun tegey wax ahayn kitaabka alle iyo sunnadii nebi moxamed sala allahu calay wasalam qof ka leexday kitaabkii iyo sunnadii oo u xugun tegey wax ka soo haray oo min albaail ah wa huwa almuraadu bitaaquuti haahuna halkaana daaquud waxaa loola jeedaa xugun khilaafsan kitaabkiiyo sunnada kaasaa loola jeeda xugun khilaafsan kitaabkiiyo sunnada kaasaa loola jeeda xeeru dhaqan kasta iyo qaanuun iyo dastuur kasta oo khilaafsan kitaabka alle iyo sunnada nabiga a waxaa la yidhaahdaa daaquud sidaasaa loola jeedaa sidaasaa loola jeeda marka qof kasta oo xugun ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabi maxamed wax khilaafsan sal اllahu calayh wasalam qofkaasu daaquud ayuu uxugun tegay daaquudkoodoo amray muminiintu inay ku kufriyaan daaquudkii la amray muminiintu inay ku kufriyaan daaquudkiiyuu qofkaas uxugun tegay afar aay afar shay aa ku sugan aayaddaas midda ugu horayda in loo xugun tago daaquudku waa min iraadati shayaan doonistii shaydaanku uu doonayo wey saas darteeda qofka xurun taga xeerarka tolka qabaa'ilka kuwa miyiga degan kuwa magaalada degan amase qawaaniinta wadciga ah ee baarlamaanadu dejiyaan oo khilaafsan diinkii alle qofka wuxuu waafaqay wixii shaydaan ka rabay iraadadii shaydaanku waafaqa wa yuriidu shayaanu a ilaha leey ta kale waxaa ku sugan waa alaal baciid ah, waa dalaal baciid ah wa yuriidu shayaanu an yudilahum dalaalan baciid qofka marka xukun tegey wuxuu baadiyoobay baadiyeyn oo baciid ah oo aad u fog oo xaqa ka fog ayuu baadiyoobay qofkaas waxaa kaloo aayadda ku sugan inuu yidhaahdo waxaan rumaysanahay diinkii allah soo dejiyey waa zacmi iyo been ah, inuu yidhaahdo waxaan rumaysanahay diinkii alla soo dejiyey waa zacmi waa been waa madiyat lkadib waa madiyat lkadib ee ma ahan qowl run ah marka ilaahay diinkiisa wax ka cadaan badan ma jiraan waa cajaa sida ilaahay wax u caddeeyo haddii adiga afkaad wax ka sheegato ficilkiina wax khilaafsan aad kula timaado waa sifadii munaafiqiinta inay iimaan afka baarkiisa ka sheegtaan quluubtiina wax kale uga jiraan ilaahay sidaasuu kuu dabagelaya kuu cadaynaya marka iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah wuu sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana waidaa qiila lahum haddii lagu yidhaahdo munaafiqiinta munaafiqiinta ayaddu waa suuraة اbaqara waa aayaadkii munaafiqiinta ka hadlayey ilaa wuxuu yidhi subxaana waidaa qiila haddii lagu yidhahdo allahu munaafiqiinta laa tufsiduu ha fasaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa qaaluu munaafiqiintu waxay yidhaahdaan inamaa wax kale maaha naxnu annagu muslixuuna kuwo wax islaaxinayaan munaafiqiinta haddii la yidhaahdo war dhulkaa maxaa loola jeedaa dhulkaa fasaadinina waxaa loola jeedaa dhulka ilaahay ha ku caasinina saasaa loola jeeda ilaa fasaadka dhulku waa in ilaahay lagu caasiyo waa in ilaahay lagu caasiyo abulcaaliya oo taabici ah wuxuu yidhi macnaheedu waxa weeye laa tacasuu fi lardi saas weeye laa macnaheedu wuxuu noqonaa laa tacasuu fi lardi dhulka dhexdiisa allah ku caasinina dhulka ha fasaadin qof alla qofka dhulka ilaahay ku caasiya ama dadka ugu yeera inay rabbi caasiyaan qofkaas way qofka dhulka fasaadi qofka ilaahay u shariig yeelaa dhulka isaga fasaadi qofka dadka laaya muslimiinta dhulka isaga fasaadi qofka daroogada iyo zinada iyo qurunka ka shaqeeya dhulka isaga fasaadi qofka kitaabka alle waxaan ahayn wax ku xukmiya dhulka isaga fasaadi qofka dadka ugu yeera arrimahaas oo shirkiga dhiigga muslimka zinada qamrada in kitaabka alle waxaan loo xugun tago dadka u ololeeya dadka ugu yeehaano dhulka iyaga fasaadiye sababtaa dhulka fasaadkiisu wuxuu ka yimaadaa ilaahay in la caasiyo ka timaado abaaruhu ayagay ka yimaado cudurka ayagu ka yimaado faqrigu ayagu ka yimaado tafaruqa iyo ummadoo kale tagta ayada ka timaado marka war dhulka ha fasaadinina waxa w dhulka rabbi ku caasinin Ah. dhulka rabbi ha ku caasinina saas wey macnuhu qofka rabbi ku caasiya dhulka isagaa fasaadiye qofka dadka ugu yeera inay rabbi caasiyaan dhulka isagaa fasaadiye sidaas darteed qof alla qofka dadka wax yidhaahda ha lagu xukmiyo ilaahay waa inaad diinkuu soo dejiye waxaan ahayn xeerarka tolka qawaaniinta duwalku degsadaan ee khilaafsan diinkii alle qofka yidhaha waxa lagu xukmiyo qofkaasu dhulka isaga fasahaadiyey isagaa wuxuu ka shaqaynaa colaaddu inay faafto dadku inay gobolgobol iyo tuulo tuulo u wada go-aan oo ay iska soo wada hor jeestaan cudur aan la garayn inuu yimaado abaaro inay yimaadaan sharo dhan inay timaado qofkaasaa ka shaqaynaya ilaa macaasidaana ciqaabku ka imaanaa laakiin asagu wuxuu ku andacoona hadduu munaafiq yahay war aniga markaan leeyahay xeerarka tolka ha lagu socdo amaan leeyahay qawaaniinta dadku degsadeen ha lagu socdo waxbaan islaaxinaa uu leey isag laakiin haddii rabbulcaalamiin uu sheegay inuu qofkaas isagu mufsid yahay sheegashada uu afka ka sheegto aniga muslixaan ahay wax ma u tare haba u tarin waxay u tareeda male ilaahaa hortaan noo warramay anu waxaan markaan qawaaniintan dadku wada degsadeen leeya ha lagu socdo waxaan isleeyaha dadka ha lagu mideeyo dalka ha lagu dhiso dadka ha layskugu soo dhoweeyo cadaalad ha lagu gaaro horumar ha lagu waxaa la leeyaha intaas inaad sheegaydo rabbiga hore noogu sheegay ah, adoo diinka alle khilaafa marka hadalkaadu waa hadalkii munaafiqiinta wax uu taraya male marka aayad dheeraadu idin dhiga miya aayadda oo horetoon akrinay ayuu aayad kale kusii daray nusuusta nusqooyinka gobol ka mid nusqooyinka gobol ka mida oo dhahaya wa qowl ilaahi qowlkiisa tacaala allah wuu sareeya waidaa qiila haddii lagu yidhahdo allahu munaafiqiinta laa tufsiduu hafasahaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa qaaluu waxay yidhaahdaan inamaa naxnu muslim taas waa aqri miya waidaa qila lahum tacaalow miya waidaa qil lahum tacaalow haddii lagu yidhaahdo dadka war kaalaya kaalaya ilaa maa anzala allaahu diinka alla soo dejiyey uu kaalaya waa ilaa rasuuli nabi maxamed u kaalaya sal اlahu calay wasalam kaalaya nabi maxamedha loo xukun tage nabi maxamedha dadka kala xukminaayeen ra'ayta almunaafiqiina uurka gaalladii waxaad arkaydaa yasuduuna canka suduuda ayagoo kaa jeesanaya canka xaggaaga jeesashu ah, dii la yidhaahdo kaalaya waxaa lagu kala baxaa diintii alla soo dejiyey kaasaa lagu kala baxaa kaalaya rasuulkaa loo tagay sal اlahu alيه waslm markuu joogay nabiga loo tegaya daatadiisa bacda wafaatiina sunadiisiiyaa loo xugu tega qofkii muuminhu waa yeela laakiin uurka gaalka muxuu yeelin ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda munaafiqiinta waxaad arkaysaa ayagoo jeesanaya jeesasho dadka almiyaa la kala goyna tolka miyaa la kala wada tolka miyaa la kala dira dii la ydhaha qofkii qof muslima dilay ha loo qisaaso waa muslimka dadku ha kala tagay dadka miyaa la kala geyna haddii la yidhaahdo qofkii qof muslima kas u dilay asaga keligiisa diyada lagu leeya tolka laguma laha wuxuu leeya tolkaad kala dilayda adiga taas ma yeelayn tolkaad kala geynaydaa diyada waa in la isla baxsho macnaheedu waa maxay ilaahay dantayda ma yaqaan wey qof kas wax u dilay in la yidhaha qabiilku diyadiisaa bax ah, ilaahay dantayda ma yaqaan wey annagaa dantayda naqaan ilaahay maslaxadayada ma yaqaan annagaa naqaan qof yidhi wey qofkaas maxaa ka kufri badan so uma jeedi qofkan isaga luli asaga waa in loo dila haddii qofkii iska lahaa dhaxalka cafiyana waa in diyada isaga keligiis loo mooraduuba isagaa loo mooraduubay marka waa dhaqanka munaafiqiinta in kitaabka alle marka la iskugu yeero laga jeesto waa dhaqanka munaafiqiinta lagu yaqaano iyo wa qowlu ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi walaa tufsiduu ha fasaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa bacda islaaxihaa dhulka la hagaajintiisa ka gadaal ilaahi weynaa subxaana wa taala wuxuu leeyahay arlada ilaahay markuu hagaajiyey ka gadaal ha fasaadinina ha fasahaadinina macnaheedu waa maxay ilaahay ha ku caasinina wey in lagu caasiyana dadka hagu yeerinina dhulka waxaa fasaad u ah in ilaahay lagu caasiyo shirkiga dhiigga muslimka zinada qamrada daroogada kitaabka alle waxaan ahayna wax lagu xukmiyo qawaaniinta tasaatiirta in lagu socdo loo xugun tago qodob hebel uu jabsho ah, adna qodob hebelaad jabine qodobkaasaa lagu xugmiye taasaa waxay tahay fasaad fi lardi islaaxa dhulka ilaahay islaaxiyana wuxuu yahay ilaah inuu rasuul soo diray kitaab soo dejiyey xaqiina uu caddeeyey taasa ilahay dhulka ku islaaxiyey dhulka sidaasa ilaahay ku islaaxiyey islaaxa dhulku waa ilaahay diinkii uu soo dejiyo lagu socdo abubakr ibnu cayaash oo aimmadii salafu saalix kamid mid ah aimmadii salafu saalix ka ah dhintay boqol sagaaشan markay aheyd wuxuu yidhi in allaha bacaa muxamada salى اlahu alيه waslm ilىa ahli اard allah nebi muxameduu u soo diray dhulka dadka ku nool wahum fii fasaadin ayagoo fasaad ku sugan shirki gaalnimo isdil oo qabiilqabiiliga koox koox laysku dilo zino qamra cabid sanad caabudid ayagoo waxaasuu fasaada ku sugana ilaahay soo diray nebi moxamed sal allahu calay wasalam fa aslaxahumullahu bimuxamadin sal allahu calay wasalam ilaahay nebi moxamedoo dhulka ku islaaxiyey alla keligiisa la caabo muslimiintaa la nabadgeliyo qamra waa xaaraan zinadu waa xaaraan beentu waa xaaraan khiyaanadu waa xaaraan kitaabka alle sunnada nabiga lagu kala baxo wixii isqabta islaaxaasa ilaahay dhulka ku islaaxiyey nebi moxamed sal allahu calay wuxuu yidhi abubakr ibnu cayaar faman dacaa ilaa khilaafi maa jaaa bihi muxamedun sal اlahu alay waslm qof alla qofkii dadka ugu yeedha wax khilaafsan diinkii nebi muxamed la yimid sal اlahu alay wasalam fa huwa min almufsidiina fi lard qofkaasaa ka mida kuwa dhulka fasahaadina qofkaas wuxuu ka mid yahay kuwa dhulka fasahaadina qofkii dadka ugu yeedha xeero dhaqanka tolka lagu socdo qawaaniinta wadciga ahe duwalku degsadaan ha lagu socdo qofkaas weeye qofka dhulka maxaa la rabaa in duwalka iyo qabaa'ilka iyo shacabka dadkoo dhan ay ku socdaan diinka alla soo dejiyey dowladaha alla abuuray qabaa'ilka alla abuurtay cirka alla abuurtay dhulka alla abuurtay isagaa u dejiyey sharci ay ku socdaan waa inay kaas ku socdaan kaas waa inay ku socdaan oo ilaahay addoon u qofkii marka dadka ugu yeedha qawaaniinta khilaafsan diinka alle in lagu socdo qofkaasaa dhulka fasaadina asagaa ka shaqayna in u timaado asagaa ka shaqayna in qabiil qabiil laysku dilo asagaa ka shaqayna dalka in gaalo qabsato cadow qabsado tuulo tuulo cadow u qabsado asagaa ka shaqayna maxay dadku ku midoobi karaan kitaabka alle sunnada nabiga maxaa amni lagu heli karaa kitaabka alle iyo sunnada nabiga maxaa barwaaqo iyo roob lagu heli karaa kitaabka alle iyo sunnada nabiga wax kaloo ma jiraan oo wanaag ibnulqayim aayaddaas wuxuu yidhi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa qaala akaru lmufasiriin mufasiriinta badankoodu waxay yidhaahdeen laa tufsiduu fiihaa bilmacaasi waadducaa'i ilaa kayri aacati illaah dhulkaa fasahnina waxaa loola jeedaa dhulka ha ku fasahaadinina macaasi inaad ku samaydaan gaalnimo shirki dhiig muslim zino iyo qamro kitaabka alle waxaan ahayna wax lagu xugmiyo iyo wducaai ilaa ayri aacati lah ilaahay cidaan ahayn in la adeeco oo qawaaniin iyo tasaatiir khilaafsan diinkii alle in la yidha hala adeeco ha lagu soco taas way dhulka in la fasaadiyo fasaadka dhulku waa midkaas bacda islaaxillaahi iyaaha bibacثi rusuli wa bayaani shariica dhulkan ilaa markuu islaaxiyey ka gadaal in la fasaadiyo wey markii alla islaaiyey muxuu ku islaaxiyey rususha uu soo diray iyo shareecada uu caddeeyey iyo dadka in loogu yeero ilaahay daacadiisa sidaas weeyaan badaa'iculfawaa'idka ayuu ku leeyay juska saddexaad an boqol labaatan iyo an ilaah wuxuu yidhi subxaana walaa tufsiduuha fasahaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa bada islaaxiga hagaajinteedii ka gadaal ha fasahaadina waxa w in ku caasinina dadkana ha ugu yeerinina in rabbi la inra bilcaasiyana waxaa ka ah in wax lagu xugmiyo diinka alle waxaan ahayn in dadka loogu yeero macaasi waxaa ka mid ah in dadka loogu yeero qawaaniin iyo tasaatiir kitaabkii alle aan waafaqsanayn iyo sunnadii nabiga taasaa ka ilaahay markuu dhulka islaaxiyey dhulka ilaahay markuu islaaxiyey ka gadaal ha fasahaadinina iyo wa qowlu ilaahay qowlkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe ilaa uu yidhi subxaana afa xukma aljaahiliyati yabquun afa xukma aljaahiliyati magaaladii xukunkooda ay yabquuna doonayaan wamana xakeebaa axsanu ka wanaag badan min allaahi allah xukman nijeeti xukmin xagga xukunka liqowmin qowm la xukmiyo qoomkoo yuuqinuuna yaqiinina aayaddaana fiiri allah wuxuu leeyahy afa xukma aljaahiliyati magaalada xukunkoodii ayaduna dadku doonaya dadka ka tegaya diinkii alle oo xukun kale samaysana xeeru dhaqan qawaaniin dasturiyaal dadka samaysana ma waxay rabaan xukunkii gaalada kaasay rabaan miya ah, xukunkii gaalada miyay rabaan ilaa wax ka dhaxeeya lama arko inaad tidhaahdo dastuur kale ma lihin kitaabka all iyo sunnada nabiga maahane iyo inaad tidhaahdo dastuur waxaa noo ah wax intaas khilaafsan arrintu waa intaasoo kaliya qofku hadduu yidhahdo haddee dastuur kaleba melih waxaan ku dhaqmaynaa kitaabka iyo sunnada waa dariiqi ilaahay amr hadduu wax kala doono ama qaanuun ha ahaado dadejiyey ama ha ahaado xeeru dhaqan qabiil ee wuxuu doonayaa xugun jaahili xukun jaahiliyuu raba labadaas ila waxaan ahin ma jiraan afa xukma aljaahiliyati ma gaalada xukunkeediiya yarquuna doonaya macnaha waa istifhaam inkaari ah ilahay waa ku inkiraa waa wax la yaable wey waa wax la yaable allihii abuuray xukunkuu soo dejiye ka tegaya markaasay doonayaan xukun jaahili ah ilah wuxuu yidhi subxaana waman axadkeebaa axsanu ka xukman min jihati xukmin xagga xukunka ilaahay yaan waayo cidda ka xugun wanaagsan dadka dantooda asagaa yaqaan maxaa yeelay waa allihii abuuray waa allaha og wixii hadda ka hor dhacay waxa hadda kadib dhici doona iyo waxa haddeer dhacay waa allaha yaqaana ummadda dantooda iyo meesha dhibku uga imaan karo laakiin qof banu aadan ah ee aan ogayn inuu asaga laftirkiisu berri noolaana ma oga naftiisa xataa kama warqabo qofkaas wax uu dejiyey qaanuun uu dejiyey miya ummadu ku noolaan karta waa halaag iyo hooge subxaan allah laakiin xukunka ilaahay yaa wanaag u yaqaan liqowmin yuuqinuun waa dadka wax yaqiinina oo iimaankooda ka run sheega oon iimaankoodu idicaa iyo beenbeen ahayn ee yaqiinta leh dadkaasa garanaa in xukunka ilaahay uu yahay midka wanaagga badan oo wax la mida aan la wax la mid ah aan la arag qofkaas ayaa garanaya qofkaas ayaa garanaya marka laa xukma axsanu min xukmi ma jiro xukunka ilaahay xugun ka wanaag badan ma jiro ma jiro iyo xugun lamida midna ma jiro xukunka ilaahay xugun la ka wanaag badan iyo mid lamida midna ma jiro xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi aayaddaas markuu sharxayey shaarixana soo haray yunkiru tacaalى calىa man kharaja can xukm اllaahi tacaalى ilaahi weyna wuxuu inkirayaa dadka ka baxoo ka fallaagoobay xukunkii alleh almushtamili calىa kuli khayr xukunkaas alloo kulansanaa khayr dhammaantiis wanahyi can kuli shari xukunkaas alle oo diidaya shar dhammaanteed qofka ka tegay xukunkaas alleh ee xeer kale iyo qawaaniin kale raacay wacadara u leexday ilaa maa siwaahu wax xukunkii alle aan ahayn oo ka soo haray oo waa maxay min alaaraa'i waalahwaa'i walistiraaxaat allatii wadacaha rijaalu bilaa mustanadin min shariicat illaah waxuu aaday inta ka tegay xukunkii alleh wax aan ahayn intaas oo ah aaraada dadka aaraada cod a qaaday dadkaad doorteen dastuurkan ahwaa dadkaad jeclaadeen dadanka loo diray sidaanu la fiicnaata istilaaxaas dadaa ku heshiiyey qaanuunkan dadaa ku heshiiyey kaasay aadeen ragaa dejiyey aan ka soo qaadan kitaabka alle oon shareecada ilaahay ka soo qaadanaa dejiyey qawaaniinta faransiiska aa laga soo qaato asal u ah qawaaniinta adduunka la dejiyo midka faransiiska asal u wada kulligood isagaa asal u ah marka dadka dejiyey maahan fuqahadii ku taqaqusay kitaabkii sunnada ee waa dad la yidhaha sharci oo aad u yaqaano qawaaniinta banu aadamku dejiyey ee caalamka kale ay haystaan dadkaasaa dejiyey wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir kamaa kaana ahluuljaahiliyati yaxkumuuna biha waa sidii gaaladu ahaayeen kuwa wax ugu xukmiyey gaaladii hore diin alla soo dejiyey wax kuma xukmi jirin ee qawaaniin ay dejiyeen rag ayay wax ku xukmi jireen waa jahaalaad iyo dalaalaad amaa yaxkumu biha tataar wuxuu yidhi waa sida tataarka gaaladii tataarka ee nulalka muslimiinta barankooda qabsadeen waa sida ay wax ugu xugmiyaan min asiyaasaat alma'huudati can jankiis khan waa siyaasaad laga soo qaatay jankiis khan aladii wadaca lahum kitaaban majmuucan min akaamin min axkaami aqyisatin min sharci cashata kitaabkaas ama qaanuunkaas jankiis khan markii la dejinayey waxaa dejiyey jingiiskaankaas kitaabkaasna wuxuu ka soo qaatay sharaa'ic kala tagsan diime kala duwan wa fiihaa kaiiru min alaxkaami akhadahaa min mujaradi nadari qaarna diime kamaba soo qaadaneen asagay la fiicnaato ra'yigiisa iyo aragtidiisa u ka soo qaato fa saara fii baniihi sharcan yuqadimuunahaa calaa xukmillaah fasaara fii baniihi sharcan yuqadimuunaha cala alxukmi bikitaab illahi wa sunati rasuuli wiilashiisii oo mulkigii iyo dowladnimadii uga dambeeyey wuxuu kitaabkaasu ka noqday dhexdooda sharci lagu kala baxo oo laga fadiloo laga hormariyo in kitaabkii alle iyo sunnadii rasuulka wax lagu xukmiyo saasay ka dhigteen qaanuunkaasaa ka horeeya sharciga islaamka ayaga agtooda asagaa la soco kara waktigan tikhnolojiyada casriga ah, horumarka caalamka waaqica lagu nool yahay kanaa la soco kara leeyihi kanaa la soco kara ee harciga islaamka lama soco karo harciga islaamka asagay ka fadilaya asagay ka hormarinaya haddii qaadi wax ku xugmiyo sharciga islaamka oo yidha aayaddaasi xadiidkaana saan u ictimaaday waa la ceebayna waxaa wadanku qawaaniinu leeyahy iyo xeerada ee qodobkaadu ictimaaday adiga aayadda akrinaye isagaasay ah. hormarinayaan saasay ugu soco jireen asaga marka xaafidka hadalkiisa wuxuu yidhi waman facala qofka sameeya daalika ficilkaasoo kale oo qaanuun ragdejiyeen ama dumar ha dejiyeen hadday rabaan qaanuun daddejiyey qofkii dadka ku xukmiya ama dadka ugu yeera oo ka hormariya kitaabkii alle iyo sunnadii nabiga ka fadiloo ka hormariya fahuwa kaafiru waa gaal qofkaas gaalkaasoo yajibu uu waajib yahay qitaaluhu in lala dagaalamo ilaa goorma xataa yarjica ilaa uu u laabto ilaa xukmi illaahi wa rasuulihi xukunkii alle iyo xukunkii rasuulka ilaa uu u laabto ka toobadkeeno qaanuunkan ilaa uu u laabto falaa yaxkumu bisiwaahu fii qaliilin walaa kaiirin oo Oh. ha yaraado ha badnaado wax yar iyo wax weyn midna qofaan ku xukmayn kitaabka le waxaan ahayn ilaa uu noqdo oo uu dhammaan xukunka ilaahay u daayiyo waa gaal ay waajib tahay in lala dagaalamo saasuu leeyahay marka qofka muslimkaa waa inuu isilaaliya can cabdilaahi bni camr cabdilaahi bni camr radia allaahu canhuma ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sal اlahu alay waslm qaala wuxuu yidhi laa yuminu ma rumaysna axadukum qof inin ka mid ah oo muumin ma ahan iimaankiisu kaamil yahay xataa yakuuna ilaa uu noqdo hawaahu rabitaankiisu taracan mid raacsan limaa diinkii ji'tu bihi aan la imid xadiidkan wuxuu leeyahay nabigaa yidhi sal اllahu calayh wasalam qofku muumin ma aha haddii iimaanka qofka laga anfiya laba shaya mid la anfina asluliimaan in la anfina oo waaba kaafir loola jeedo iyo in la anfinayo kamaalka waajibka oo laleeyahay iimaankii waajibka ahaa oo qofkan ku waajibay oo hadduu qofku la yimaado jannada alle ku muda lahaa cadaab alle uga badbaadi lahaa lama imaan ee iimaankiis waa naaqis labadaas macnaa mid loola jeeda mar haddii iimaan la anfiyo ee amaalka mustaxabka loolama jeedo laa yuminu ma rumaysna axadukum qof idin ka mida xataa yakuuna ilaa uu noqdo hawaahu rabitaankiisa iyo jacaylkiisu tabacan mid raacsan limaa diinkii jitu bihi aan la qofka mumin ma ahan ilaa jacaylkiisu uu raaco diintii nebi moxamed sal allahu cala waslm wixii allaah iyo rasuulkiisu ay amraan waa inuu jeclaado jacayl gaarsiisan shaygii la amray inuu la yimaado ee usan nefcaan wixii allah iyo rasuulkiisu diideen waa inuu nefcaado nacaybkaasoo gaarsiisan inuu ka tago wixii alla iyo rasuul diideen taasaa laga raba qofka muumin wuxuu noqonayaa iimaankiisu dhammaystiran yahay inuu wax alla wixii alla iyo rasuul amreen uu jeclaado jacaylkaasoo gaarsiisan waxaas alla iyo rasuul amreen inuu la yimaado si u jeceliy waa uu sameeyo waxa alla iyo rasuul diideenna waa inuu nibcaado nacayb kaa soo gaaraya inuu ka tago waxaas haddii qofka wixii allaah iyo rasuul amreen qalbiga uu ka jecel yahay qalbiga waa ka jecel yahay ilah iyo rasuul ku qanacsan hawadiisaa marmar inta ka qaalib noqoto uu shaygii ka tegaa samaynma isagoo og inuu fiican yahay shaygu oo uu jecel yahy markaas waa muumin naaqisu liimaan waa muminu biiimaanihi faasiqu bimacsiyati wixii alla iyo rasuul ay reebeen qofkan waa necebi laakiin asagoo neceb ayuu marmar samayna wixiina kufri ma gaadhsiisna waa naaqisuliimaan waa muminun biiimaanihi faasiqun bimacsiyati ama waa muminun naaqisuliimaan waana midda nabigu uu leeyahay sal اllahu calيه wasalam laa yazni zani xiina yazni wa huwa mumin qofka zaanigaa ma zinaysto asagoo muumin ma zinaysto maxaa l muumin kaamil iimaan hadduu yahay maxaa laga rabay maxaa laga rabay zinadaas allah iyo rasuul ma diidin walaa taqrabu zina inahu kaana faaxisha sowma diidin alla iyo rasuul waxaa la rabay muumin iimaankiisu kaamil yahay hadduu yahay inuu nafcaado zinada nacaybkaasuna uu keeno inuu ka tago saasaa laga rabay laakiin fiiri qofka isagoo og zinaduna cuntuu zinaysana ee mumin iimaankiisu kaamil yahay maa laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin uu nabigu leeyahy sal qofka zaanigaa ma zinaysa isagoo mumin ee iimaanka baaba'ayoo naaqis noqonaya imaankii amaalkii uu ka tegaya ah, soo ma jeedo walaa yashrabu amr xiina yashraba wahuwa mumin walaa yashrabu xiina yashrabuhaa wahuwa mumin amre ma cabo qof iimaankiisu amil maaa haddii iimaankiisu kaamil yahay amrada wuxuu nebcaalaha nacayb gaarsiisan inuu ka tago laakiin fiirikanu kama tegin soo maaha qalbigiina kama jeclo hadda dhehima waa xalaal iimaankiis waa naaqis waa naaqis waa naaq laakiin fiiri wixii alla iyo rasuul ay amreen maba jeclaba waaba necebi waaba necebi waa kaafir markaas iimaanba laguma arka qalbigiisa maba lagu arkaba ah, maba lagu arko wixii alla iyo rasuul ay diideenuu jeceli qalbiguuna ka jeceli iimaan lagumaba arka markaas waa gaal ah, waaba gaal qofkaas wixii alla iyo rasuul diideen qofka qalbiga ka jecel ah, oo le waa sax wey waa gaal markaas qofka muumin ma noqon karo ilaa wixii alla iyo rasuul ay amreen uu jeclaado wixii alla iyo rasuul diideen uu nabcaado muumin ma noqon karo waa inuu nabcaado shayga alla iyo rasuul diiday sidaasa laga raba xadiidkan wuxuu yidhi shiiku qaala nawowiyu raximah اllah xadiiu صaxiix waa xadiid صaxiix ruwinaahu waa naloo wariyey uu yidhi ruwinaahu aloo dabdina waa naloo wariyey xadiidkan fii kitaab اlxuja kitaab اlxujana lakugu wariyey alxuja calaa taariki اlmaxaja aa la yidhaha kitaabka magaciisa kitaab اlxuja fii bayaan اlmaxaja alxuja fii bayaan اlmaxaja saas wey magaciisu alxuja fii bayaan اlmaxaja waxaa iskale shiikh la yidhaahdo abulfatxi nasru ibnu ibraahiim abulfatxi nasru bnu ibraahim almaqdasi ashaafici ah, ashaafici shiikaas ayaa iskale oo a'immadii shaaficiyada ka mid ahaa alxuja calaa taarik lmaxajana asagaa iskale eh, alxuja calaa taarik lmaxaja marka shiikaasaa iska leh wuxuu leeyahay imaam nawowi raximah اllah xadiidku waa xadiid صaxiixa oo sanad صaxiixa ayaa lagu wariyey keligiis maana culummo kale oo saxiixiyana waa jiraan culummo kale oo saxiixiyaan waa jiro waxaana ka mid ah alxaafid abu nucaym fi larbaciin kitaab arbaciina oo uu shardi uga dhigay axaadiista uu ku soo aroorina inay saxiix noqoto wuu ku soo aroori culmo khilaaftana way jiraanoo oo uu ka mid yahay ibnu rajab alxambali jaamic culuum walxikam saddex cillo u sheegay waana daciifu leeyah xadiika albaninaas kaasu wuxuu ku raacay xaafid ibnu rajab oo waa daciifu leeyah xadiisku laakiin haddii sanad ahaan daciif xataa u yahay macnaha xadiidku sheega waa macno saxiix nusuus fara badan oo kitaabkii sunnadaha caddaynaya nusuus aad fara badan oo kitaabka iyo sunnada ah aa sheegaya inuusan muumin ahayn qofku hadduusan xukunka ilahay ku raalli noqon falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wa yusallimuu tasliima ilaahay baa ku dhaartay inuusan muumin ahayn oo aan iimaan laga helin dadka ilaa wixii ay isku qabtaan ay xaakim uga dhigtaan nebi maxamed diinkiisa sal allahu alay slm xukunka nabigana aysan dhibsan oo qalbigooda uusan dhibsan haddii qalbigoodu dhibsado muminiin maaha xukunka nabigana ayuu hogaansamaa ilaahay weyna wuxuu leey wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum lkhiyaratu min amri nin muumin ah iyo gabar muminaad ah allah iyo rasuulkiisu hadday amar xukmiyaan khiyaar ma leh oo ma kala dooro karaan amarka ma raacdaan mise waa diidaan ma kala dooro karaan marba hadday iimaan leeyihiin amarka alla raacayo khiyaar male khiyaar male haddii uu yidhahdo khiyaar alle haddaan raba raacdana waa iska dayna muumin ma ilaahay weynaa wuxuu sheegay inay tahay gaalada dariiqooda in ilaahi weynaa diinkiisii laga tago nabigu diintu la yimid laga tago lana raaco rabitaanka fain lam yastajiibuu laka faclam ana maa yatabicuna ahwaahum waman adalu miman itabaca hawaahu bikayri hudan min allah haddaysan nabigow ku raacin oysan ku ajiibin waxaad ogaataa waxay raacayaan rabitaankooda dadna waxaa u baadi badan qof raacay rabitaankiisa oo aan waafaqsanayn hanuun xagga rabbi ka yimid bal rabbulcaalamiin wuxuu noo sheegay ilaah la caabudo inay tahay hawadu oo qofka rabitaankiisa raaca rabitaankii oon waafaqsanayn diinkii alle ee diinkii alle aan raacin qofkaas wuxuu ilaah ka dhigtay rabitaankiisa afara'ayta man itakada ilaahahu hawaa wadallahu llahu calaa cilmi ka waran qofka rabitaankiisa ilaah ka dhigtay shayguu jeclaado waa samayna shayguu nacana waa ka tegi iimaankuna muxuu ahaa shaygii nebigu la yimid hadduu amray shaygaas inaad jeclaato jacaylkiina inaad samaydo shaygu nebigu la yimid oo ah shaygan waa diiday nabigu wuxuu la yimid shaygaas yaan la samayn waxaa la rabaa shaygaas inaad nibcaato nacayb gaarsiisan haygaas inaad ka tagto marka taasaa iimaan marka xadiidka macnihiisa aayaad fara badan iyo axaadiid ayaa sugayaan wa qaala hacbiyu hacbi wuxuu yidhi hacbi waa caamir bnu sharaxiil waa taabici waa aimadii taabiciyaalka mid ka mid ah caamir ibnu sharaxiil alkuufi caalimu ahli zamani xifdiga wuxuu ku ahaa calaa aaya xifdiga meeshuu ka gaaray waa imaamkii yidhi maa katabtu sawdaaa fii bayda weligay qalin iyo warqad isma saarin weligay wax ma qorin ah. weligay qalin iyo warqad isma saarin onoole cilmigan qoro waa dhegaysanaa bis dhegtuu dhigana waa duubana maskaxdu ku qaadana ah. wuxuu yidhi al yidhi weligayna isma dhihin hal mar xadiis la ii sheegay mar kale yaa kuugu celiy hadduu laba bog khalaas ah, marka la dhameeyo waa yaqaan waana la tega meelna ku qori maadam adba iyo warqad iyo qalinba isma saarin ebedkaydu imaamkaasu ah waa taabici waa ardadii saaabada mid kamida ardadii saxaabada mid ka mida hmm. qaala wuxuu yidhi habi wa qaala shacbiyu caamir ibnu sharaxiil wuxuu yidhi kaana bayna rajulin min almunaafiqiin nin munaafiqiinta ka mid ah iyo wa rajulin min alyahuudi min yahuudda ka mida waxaa u dhaxeeyey khusuumatun dacwo labadoodaasaa dacwo ka dhexaydo waxbay isku qabsadeen xaqa laysku haystana markaas yahuudiga iskale munaafiqu muslimnimada afka ka sheegana xaqan ma uusan lahayn ee afmishaarnimo iyo dacwo iyo doob inuu uga qaatuu rab saasuu rab yahuudka iska laha aq xaqaa laysku qabsado faqaala alyahuudiyu yahuudigii nataxaakamu ilaa muxamadin sal allahu alay waslam nebi maxamedaan xugun tegayna wy yaana kala saara xaqan waa isku haysanaay ay isku qabsadeen gaalkii yahuudka wa nebi maxamedaan aadayna ah, maxaa yeel xaquu leey uu isleeyahay haddii nabiga loo tago xaqan aad leedahay uu kuu xukmina ilaa ilaahay baa noo sheegay gaaladu markay ayagu xaqa leeyihiin diinka allagu ogolyihin in wax lagu kala xukmiyo wain yakun lahum اlxaqu ya'tuu ilayhim mudciniin fiiri munaafiqiinta alle markuu ka warramay munaafiqiintu gaaladay ka mid wuxuu leeyahay marka ayagu ay xaqa leeyihiin ayagoo ordaayay imaanaya ale kitaabka alle meelahan ma ogol diinka alle meelahan yeelimi waa nuucaas nuuca munaafiqiin ah, waa shaqa gaalaad marka adiga lagugu leeyahayna ma ogolin haleedaa sharcinamo kala nooleey tolka noogeen shalaad iiga qaabato intaas amaanaad igu bilaabay sharciga ah, waxaasaad la soo istaagi marka yahuudkiya wuxuu dooda u farabaxsana nabi maxamed xaqa uu leeyahay wey ee maaha nabiga inuu rumaysany waana og yahay nabigu inuusan laaluush qaaday saas darteed wuxuu inuu helo ee diin jacaylkama ah diinna maraba waa gaal wuxuu yidhi faqaala yahuudiyu wuxuu yidhi nataxaakamu waxaanu xukun tegaynaa ilaa muxamedin sala allahu calayh wasalam saas u leeyahay carafa wuxuu gartay annahu nebi muxamed sala allahu calayh wasalam laa yaaudu rishwa inuusan laaluush qaadayn wuxuu leeyahay nabiga aan u aadno maadaama uu xaqa leeyahay waa og yahay nabi maxamed inta laaluush la siiyo inuusan laaluushkaas dartiis qof kale wax ka xukmayn ilaa laaluushka qofka qata waa nacallaqabe ah. waa malcuun nacallaqabaho naxariista alla ka fogeeyey waa waxa dalalka fasahaadiye iyo ummadaha waa waxa dalka yagan meesha dhigay laaluushku ah. kaa lacag badan qaadi ayuu isaga damba shaqadiisu ta kaa lacag badan oo intaasoo dalaal maxkamadda u taaganta ah, isagu meeshuu fadhiya dalaalkaana miduma mar u tagaa labada qof haye maxaad in lagugu shaqeeyo ma af alalan ah. kanna u tegaya kii lacag badnaada marka xukmina subxaan allah cadow ummad laguma sallidin ummad haddii laalusku dhex faafo musiiba uma dhimana idinkaaba arkaya indheheeda meeshaynaa dhigtayba marka waa ogahay nab maxamed inusan laaluush qaadayn sal اlahu alيه waslm wa qaala munaafiq munaafiqi wuxuu hi nataxaakamu ila lyahuudi yahuuddaanu xukun tegaynaa kii muslimka sheegayna o nabi maxamed aa xaq hadda afka saasuu ka leeyahay nabi maxamed waa xaq qur-aanku waa xaq wuxuu leey yahuuddaanu xukun tegayna ah, yahuudkiiba waa ka daray maxaa dhacay xaqa malaha munaafiqan saas darteeda wuxuu rabaa afmiishaarnimo iyo laaluush inuu ku qaato xuquuq islaamiya afmiishaarnimana halkay ka laalushakuu ka soco karaa gaalada dhexdeed yahuuddaan xugun tegayna wy muxuu saasu leeyahay waa licilmihi munaafaqa ogaalka uu og yahay annahum yahuuddu ya'khuduuna rishwa inay laaluushka qaataan ah, dadka jaahiliinta iyo calmaaniinta waxay ku leeyiin gaaladu ma qaadato been badana ah, ma gaalaa laaluush dayna ah, gaalada laaluush ayaga asal u ah ayagaa asal u ah duu naftiisa u baqo oo xukuumad adag la xisaabtamayda way dhici kartaa inuu uga tago laaluushka naftaada yaadan ku wey laakiin alla kacabsi muu uga tega laaluush gaal waaba gaale gaaladu laaluusha ugama tagaan alla darteed xaaraan kama aha laakiin maxkamadaha gobol waa dhici karta inuu laaluushka uga tago qaanuun adagaa ku qabana dawlad adagoo la xisaabtamay haday joogto ah. marka munaafiqi wuxuu yahuudda noogeey xali wuxuu ogyahay inay laaluush qaadanayaan markay cabaar doodeen waxay isku waafaqeen yahuudda aadaan munaafiqiya u qaali noqday arrinta munaafiqu marta yahuudka ka shar badan ka shar diinka allena waa ka nicibi waana uga kala dagaal badan yahi weliba waxay isku waafaqeen calaa an yatiya inay u yimaadaan kaahinan kitaabgaablow kitaabgaablowgaasoo fii juhayna qabiilada reer juhayna ku sugan islaamka ka hor waxaa loo xugun tegi jiray oo qaadi ahaw dadka kala saari jira dadka waxsheegyada dadka faalshowga kuwaasa la aadi jiro qabiilada reer juhayna nin joogo wax sheeg ah ninkaasa isku waafaqeen ina wada tagaan oo fayataxaakama ay xukun tagaan ilayhi ninka fanazlat markaasay soo degtay alam tara miyaadaan arag nabiga subano ila ladiina yazcumuuna annahum aamanuu bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila daabuut aayad saasay kusoo degtule ah, nabiyow sawma adaan arag kuwa ku andacoona inay rumaysan yihiin diinta adiga lagugu soo dejiyey diimihii ka horreeyey haddana sidaas ayadoy tahay ay waxay rabaan inay u xugun tagaan daaquud marka daaquudki yuu noqday wuxuu noqday nin aan wax ku kala xukmayn diinka alle halkaas marka maxaa kuu caddaaday aayadda tafsiirkeeda inaad oo ah daaquuda loo xugun tagay macnaheedu waa maxay qof aan kitaabka alle wax ku xukmayna loo xuguntagay ha ahaado nabadoon aan diin alle wax ku kala xukmayn ama ha ahaado qaadi wax ku kala xukmina qaanuun iyo dastuur waa isku mid qaanuunkan ay dejiyaan dadka iyo xeerarka qabiilku waa isku adihoy ah, ila labadoodaba diinka alle maahane taasaa la yidhaha baabuud in la aaday alaayo sabab mas-uulkan ilaa laga gaaro shacbi waa saxiix sanadku shacbi inuu sidaas yidhi waa saxiix laakiin sabab nusuulka lahu xukmu rafci xadii marfuuca ah ayuu ku xugmaya xadiidka marfuucaana taabicigu hadduu yidhahdo qaala oo usan sheegin saxaabigii uu ka wariyey waxa weya min aqsaami daciifu ka mid marka irsaalkaasaa ku jira wa qiila waxaa la yidhi nasalad waxay ku soo faqaala axadumaa midkood wuxuu yidhi nataraafacu waxaanu xugun tegaynaa ila nebiy nabiga sala allahu calayh wasalam wa qaala alaakharu midkii kalena wuxuu yidhi ilaa kacbi bni ashraf waxaanu xugun tegaynaa kacb ibni ashraf waa nin yahuud ah, odayaashii yahuudda ugu waaweynaa ka mid odayaashii yahuudda ugu waaweynaa nin ka miduu ahaa maxamed ibnu maslana iyo raggii uu wato nabigu u diray ayaa dile ta islaamka dhibay islaamka dhibay xadii saxi muslimku siduu caddayna aa nabigu yidhi man likacb ibni ashraf war yaa qabanaya kacb ibnu ashraf fainahu aadallaaha wa rasuulahu ilah iyo rasuulkiisuu dhibay ah, yaa qabanay maxamed ibnu muslama wuxuu yidhi rasuulka allowma jecesha inaan dilo markaasaa nabigu yidhi waa jecel ah yahuudkaas muslim dhibay inaad disho waa gaal yahuud oo madaxa markaasuu yidhi idan lii aliaqul waxaad ii fasaxdaa inaan adiga wax kaa sheegi karo nabi maxamed sal allahu ala waslm markaan gaabayo oon asaga u danleeyo isagaan rabaa inaan ku dago markaasa waxaan iska dhigaa nin adiga kula collaytama ii fasax aan ku dage ii fasax nabi wuxuu ihi qul oo kufasaxaad ee dag shaydaanka khalaas waa u tegey marka ta u tegey uu yidhi nin yahow horta ninkan waana dhibay maxamed ninkii maxamed ahaa oo aan raacnay horta ninku waana dhibay wuxuu naga rabaa sadaq seke keena seke keena maalin walba wuu naga aruurin markaasuu yidhi walle waad ku daali doontaan y maaha dhibku waa soo socda intaan kaliya ha u qaadan adaa idinkaa daali doonu horaan ka hara idinkaga kari waayey markaasuu yidhi hadda horta waan raacnay ninka hadeer shala raac berri ka har suurtagal maaha xoogaa waxaan rabnaa bal inaan fiirfiirino arrinkiisu meeshu ku dhammaado xoogaa inaan bal xoogaa ilaa maanta waa raacnay dhexdaan uga jirnaa marka balnigo wax dayna wax daynana isii markaasuu yidhi rahan waa inaad isiida rahanaad keenayda aan kugu aamino markaan daynta ku siina markaasuu yidhi maxaad rabta inaan rahan kaaga dhigo markaasuu yidhi dumarkiina xaasaskiinaad ii keenayda intiina daynta rabto oon rahan usii haysana waa yahuud kibray haddaad gaal raacdo warta saasaa kugu dambayne markaasuu yidhi war adoo carab u qurux badan miyaan dumarkayga aan raankaaga dhiga ninka carab ugu qurux badnaayaa tahay kacab ibnu ashrafo miyaan islaamtayda raankaaga dhiga hortaa suurtagalma markaasuu yidhi carruurtaad ii keenayda carruurta aad dhasheen haysana intaad daynka igala maqanta markaasuu yidhi carruurka hadhow halkuu ku noolaana waa la ceebaynaa waxa la leey waa midkii aabiis raanta u dhiga xoogaaga beriiskaa la siista halkuu ku noolaana xoogaa timira haraan loogu dhigaa laleeyahay xoogaa timira markaasuu yidha haye maxaad raan igu dhiga markaasuu yidhi hubkaan kuu keenay hubka yaga soo hubka uguma katarsan isagaan raan kuugu dhigay intaan daynka kaala maqan waa aqbalay ood iik khalaas waa la uu yimaado ragna waa soo wata uu la ballamo daynka ragga raba waxaa daynka raba o soo raac iyagoo hubkoodii sida markay u yimaadeen habeenay u yimaadeen marka markaasay u dhawaaqanayaan kacbi ibn ashraf waa nimid waa nagii ballansanayna markuu dhawaaqii ay ku dhawaaqeen maxamed ibn muslama iyo raggiisii kacab ibn ashraf dadka dad waxaa ku jira aad u caqli badan islaamtiisiya waxay tihi codka aan maqlaa dhiigaa ka daadanay ah. codka dhawaaqay waa cod dhiigeed oo colaadeed haddee kacbo waana kana wey intaasay ka fahmayeen qaabka loogu dhawaaqay ah. waa sawtu damin ay tii markaasuu yidhi ninka wanaagga badan xataa haddii in la dilaayo loogu yeero waa yeeraa cidda u yeerta waana soo deg waa u yimi awalu la ballamay marka maxamed ibn muslama raggiisa ohi dhegaysta ninkaas carabtu timaha daysa jireen tintiisaan qabana ila qofka tinta la qabto dhaqdhaqaaq waa ka dhammaada marka aad hubsataan inaan xoog tintiisa u hayo cadcad u gogooye markuu soo degay maxamed ibn muslama wuxuu yidhi waa nin caraf ha catar oo aad iskugu soo shasho waa nin caraf badnida waaba kula yaa madaxaagu caraf badana markaasuu yidhi maxaanu caraf badnaa waayeyu dumarka carbeed midii u caraf badneedaan la noolahay ha islaantaasoo dumarka carbeed ugu caraf badan aan la noolaho macnaha xaaskaygiioo cadarka iyo ayaday igu shushubtay markaasuu ma ii fasaxda hal mar aan ursade markaasuu yidhi balqackas waa oriye waar ninyo cajaa'ib aad leeda ajaa'ibaad leedahay markaas ari aniya mar war wax la dayn kara maan mar kale io ogolow markaasuu madaxa yahuudki markuu laalaajuu qabtay markaasuu yui duunakum maxaad sugayda seefa inta qaataan cadcad ugu googooy halkaasaa la dhigay gaalkaas lacanahu llah nabi muxamedana amro imaamkii muslimiinta ah ee ma wax qof gaaru iska gaadaya maaha shaksi gaara oo hebel waxa w muslimku dhibo anaa ka reebayo iska go'aansaday maaha yaa amray imaamkii muslimiinta oo ah nebi maxamed ninkunama muslima maya waa yahuudda madaxdooda mid ka mida saasay ku socotay saasay ku socotay marka ninkaas ayay yidhaahdeen aan xugun tagno marka wa qiila la nazalad waxay ku soo degtay fii rajulayni laba nin labada ninoo ikhtasamaa doodeenoo murmeen fa qaala axaduma midkood wuxuu yidhi natanaafacu waxaanu xugun tegaynaa ila nabiyi sala allahu calah wa qaala aakharu midkii kalena wuxuu yidhi ilaa kacb ibni ashraf kacb ibni ashraf aan ugu tegayna uma taraafacaa ilaa cumar ibnu khadaab markii dambe cumar ibnu khadaab ay xugun tageen fadakara wuxuu u sheegay lahu cumar axaduhumaa midkood alqisata qisada cumar ibnu khadaabaa mid qisada u sheegay wuxuu wa isqabanayo inaan nabiga aadno iyo inaan kacb ibnu ashraf aadnaan ku murannay markii dambaan adiga ku soo aado faqaala cumar wuxuu ku yidhi liladii ninkii lam yarda aan raalli ku noqon birasuulilaahi sal allahu calay wasalam akadalika e arrinku saasaa adaad diiday sooma nabiga in la aado oo yidhi kacab ibnu asharaf aan aadi adaa yidhi sooma akadalika war ma e sidaasa se waa lagaa been sheega qaala wuxuu nacam ha anaa diiday munaafiq geesi fa darabahu wuxuu ku dhuftay bisayfi faqatala waana dil ila xukunka rasuulka qofka diida oo inuu diidan yahay afka ka cadaysta gaalnimu muuji qofka maaha nifaaqii qarsoona markaas qofku hadduu yidhaa xukunka rasuulka maku raalli oo afka ka sheego maaha qalbiga lama ogey moogta ilaahay keliya qalbiga annagu ma ogin afka hadduu ka sheegto gaalnimu caddaysta qofkaas ah. fanazlad markaas aayadaanu soo degay laakiin qisadaas dambe waa daciif bal waaba mawduucba waa been abuur sanadkana waxaa uga jira muxamed ibnu saaid alkalbi oo kadaab ah, waxaa lagu wariyey dariiqada ah can ilkalbiy ah, can abi saalix can ibni cabaas silsila lkadi baa leedahay silsila lkadibkaasaa lagu wariyey marka maxamed ibnu saaid ayaa wariyey waa nin kadaab ah marka ma sugna bal culummadu waxay idhahdeen sabnusuulka dambe sanadkiisuna waaba mawduuco waa been abuur macnihiisuna baadi inay baatil tahayna waxaa ku tusaa haddii nin muslimnimo sheegana uu arin sameeyo saxaabada mid mid iskagama dili jirin waad aragteen xaadiidta saxiixa marka nin qalad sameeyo saxaabadu ma iska dili jireen may waxay dhihi jireen idan lii yaa rasuulallaahi aqtulu rasuulka allow ii fasaxaan dile dacnii adribu cunuqahu rasuulka allow ii aan qoorta ka gooye nabiga ka idma jireen ee fawdo dadka madaxa ka goyda meeshay ku arkaan ma ahayn dadka muslimiinta ninkan hadduu xataa la yimaado arin in lagu dilo uu mudany saxaabada fardi fardi uma dili jireen fawdo ma ahayn nabigay weydii jireen axaadiis saxiixa waad aragteen idan lii yaa rasuul allahi aqtulu an aqtula dacnii atribu cunuqa hada munaafiq nabigay weydiisan jireen ee fawdo iskama ahaynoo mid walbaaba kii uus kan waa ku haboon dil iskama dili jire marka macnihiisuna waa baail sanadkiisuna waa mawduuc iyo been abuur sababmasuulka horena waa sheegnay waa mursal sababmasuul saxiixaa jira oo uu wariyey suyuudi fii lubaabi nuquul uuna saxiix yeelay cabdilaahi bni cabaasaana laga wariyey wuxuuna leeyahay abuburda maaha abubarza nusqooyinka gabalaa sheega abubarza waa daciif waxaa saxiixa abuburda saxaabiga la yidhahda abuburda alslami kaana yaqdii bayna alyahuud yahuudu kale xukmi jiray yahuudda uu kale xukmi jiray fii maa tanaafaruuna ilayh waxay isku qabtaan fa tanaafara ilayhi unaasu min aslama marka dadaa xugun tegey markaas aayaddaanu soo degtay dadaa intay xugun tageen aayaddaanu soo degtay sabnusuulka saxiixa waa midkaas abu burda alaslami oo kitaab gaablow ah waxsheeg oo faalshow ah aa dadka kale xukmi jiray islaamka ka hor intuusan islaamin waa intuusan islaamin oo gaalka ahaa marka waktigii diinku soo degayaa dad u xugun tageen markaasay soo degtay aayaddu iihi marka fiiriya meeshaas harxa markuu harayo markuu sharxayo wuxuu leeyahay sheekh cabdiraxmaan ibnu xasan wa fii maa qaalahu shacbiyu shacbi hadalka uu yidhi waxaa ana almunaafiqa qofka uurka gaalka ah yakuunu wuxuu noqdaa ashadda mid adayg badan karaahata nacaybka lixukmi illaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa xukunkooda mid ka nacayb badan min alyahuudi wanasaara munaafiqiintu in kitaabka alle sunnada nabiga laysku xukmiyo yahuudda iyo kirishtaanka waa ka necebyihin sida yahuud iyo kirishtaan u ka badan u neceb in kitaabka alle sunnada nabiga lagu kala bao soma jeede wayakuunu ashadda cadaawatan minhum liahli liimaani dadka muminiinta ah ee yidhahda diinka alleha laysku xukmiyana yahuudda iyo nasaaradu sidaysan ula dagaalamin ay ula dagaalamaan yahuud iyo nasaaro si aysan ula dagaalamin ay ula dagaalamaan dadka muslimiinta oo yidhahda diinka alleha laysku xukmiyo kamaa huwa alwaaqicu fii hadi lazmina uy sida hadda waktiyadan aan joogno dhacday iyo wa qablaha zamanyaal ka horreeyey oo waa maxay min icaanati alcaduwi in cadowga oo gaalada ah lasoo gacan siiyo cala lmuslimiina dadka muslimiinta lagu gacan siiyo oo laydhaha muslimiinta laaya kitaabka alla wax rabaan inay wax ku xukmiyaan wa xirsin iyo munaafiqiintu inay ku dadaalaan calaa idfaa'i nuuri alislaami waaliimaan in la demiyo nuurka meel kastoo kitaabka alle wax looga xukmiyana lagu duulo waa shaqada munaafiqiintu ay hadda u soo kaalmeeyaan gaalada saasuu leeyahay shaarix fiihi baabkan masaa'iluna ku sugan alulaay masalada ugu horaydaa tafsiiru aayati nisa waa aayatu nisa tafsiirkeedii alam tara ila ladiina yazcumuuna wey shayga fiihaa aayadda ku oo min alicaanati in laysku gacan siiyo ah calaa fahmi daaquuti daaquudka in la fahmo aayadaasaa kugu kaalmayna inaad daaquud fahamto oo waa maxay daaquud waa qof aan kitaabka ila sunada nabig wax ku xukminay marka daaquud inaad fahamto aayadaasaa kugu kaalmaynay dadka ugu qoraaya ka fiirsada ade hadduusan qorayn laga tegi maayo mota kitaabtaygu qori ma maan masaailka dhan loogama boodi karo inaad kitaabkii qoraaya ka fiirsato ahaaniyatu masalada labayda tafsiiru aayat baqara waa aayadii suurat baqara tafsiirkeeda waydaa qiila lahum munaafiqiinta hadii la laa tufsiduu fi lard ahaaliatu masalada saddexeeda tafsiiru aayat acraaf waa acraaf aayadii ku jirtay tafsiirkeeda walaa tufsiduu hafasaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa bacda islaaxiha ilahay markuu hagaajiye ka gadal hafasaadinina waa maxay rabbi ha ku caasinina dadkana macaasida hagu yeerinina waa la islaaxiyey maxaa loola jeedaa kitaabaa la soo dejiyey rasuulna waa la soo diray araabicatu masalada afraydaa tafsiiru afa xukm aljaahiliyati yaquun tafsiirkeed wey xukun kastoo khilaafsan xukunka allaya kan rasuulka ah waxaa la dhahdaa xukun jaahili ah alkhaamisatu masalada shanaydaa maakii weeye qaala wuu yidhi alshacbiyu fii sababi nusuuli aayati ula aayadda horayda sab nusuulkeed aayadda horayda alam tara ila ladiina yascumuuna wey sababnasuulkaasna waa soo sheegnay inuu mursal yahay laakiin sanadku ilaa shacbi waa saxiix asadisatu masalada lixayda tafsiiru liimaani iimaankii in la cadeeyey weeye iimaanka asaadiqi runta iimaanka runta waa midka keenaya in qofku u hogaansamo sharciga iyo walkaadibi iimaanka beenta afka baarkiisa waa midka xukunka alle qofku uusan u hogaansamayn midka beenta asaabicatu masalada toddobaydaa qisatu cumar waa qisadii cumar maca lmunaafiq munaafiqa la jirkiisa xaal ahaa taas daciif ahe ahaaminatu masalada sideedaydaa kownliimaani waa iimaanku inuu yahay laa yaxsulu midaan u soo xasilayn liaxadin qof xataa yakuuna ilaa uu noqdo hawaahu qofka jacaylkiisu tabacan mid raacsan limaa diinkii jaaa bihi rasuul uu la yimi sal lahu ala slm qofku muumin noqon maa ilaa jacaylkiisu raaco diinkii rasuulka oo wixii rasuulku amray waa inuu jeclaado jacayl gaara inuu sameeyo wixii rasuulku diidayna waa inuu nabcaado shaygaas nacaybkaasoo gaarsiina inuu iska daayo ka tago allah subxana wa tacala aclam sal allah waslm wbaarak cala nabiyina mxamed